naqiidaynka ama aad ku kulmisaad ama aad ka wada rafcisid markaa macduum unbaa ku sifoobi kara wa minhaa maa laa yasifu bihi ila aljamaal markaad tidhaahdo maaragtay laysa bixayin walaa acma iyo waxaas markaad tidhaahdo ama laysa bibasiir markaad tidhahdid ama waxaad kule kulis ku shabahday wax maanta ma arkaysa jamaad ah ama naaqis imaa qof indhala ama dhagax xun ku shabahday kan ugu ron marka waa qofkii qof indhala qof dhegala maarata xayawaan dhegala kan u shabaha ku ron kii kale jamaadka dhintay oo dhagaxda iyo carada ayuu ku matalay walciyaadu billah nacam faman qaala qofkii yidhaahda laa huwa mubaayinun lilcaalam caalamka kama dhex baxsana walaa mudaakhilin lilcaalam caalamkana kuma jiro oo ilaa saasoo xaqaba muctasilada shaacirada soo fa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 rudaanada xataa ma aqbali karta carabta haba yidhahdeen waa rudaana haba yidhahdeen laysa walaa laysa bimawjuud xataa carabku maba karaba <laughs> ma garan walidaalika waxaad arka manaadiqada kalimaad luqadooda rakiibkoo iyagu isticmaalayaan oo maanta ma arkaysa almaasaduq iyo waxyaalaha hadalkaba maarata yani kalaamka carabigaaba dawqiisa maarata sababtoo maasadhafa wixii ahaa markaas waxay ka dhigeen hal kelima almaasaduq ay macno u bixiyeen macnada aana nacam hay walaa xay walaa laysa bixay saasay yidhaahdeen wamacluumun waxaa la ogyahay ana alquluwa in laga marnaado can inaqidayni mumtanicun sidaa naqidaynka inay wada sugnaadaan ay mumtanic u tahay tanna inay labada maarata naqdi laga wada marnaado mumtanic waay fii badaa'ir alcuquuli caqliga aweliga oo qofka waxyaalaha basiidka oo la fahmi karo ay mamnuuc ku yihiin kaljamci bayna naqidayn labadii naqdi in inaad tiraahdo qofkaan ma garat mana dhiman mana noola haddii aad tidhaahdid waa jamci bayn eesh an naqdideen haddaad tidhaahdid laysa bimayit eh? walaa laysa bimayit walaa laysa bixay haddii aad tidhahdo labadii naqil aad rafcidana waxa weeye iyadana macquul ma waakharuuna kuwa kale wasafuuhu binafyi faqad ayay kuwa waa falaasifada kuwa labada naqil kor qaaday waa baatiniyada wey kuwa nafyi maxdiya daba dhigana waa falaasifada wey faqaaluu waxay yidhahdeen laysa bixayin walaa samiicin walaa basiir wa haaulaa'i kuwaa hore oo naqiidaynka maanta ma arkaysa kuwaan sokay oo falaasifadaahi acdamu kufran ayagaa kaafirnimada ka weyn min ulaa'ika kuwaa hore oo baadiniyada wa ulaa'ika kuwaasina acdamu kufran min haaulaa'i biwajhin wejiga ay kufriga ay uga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 laakiin waa qaado karaa iyo sifadan kamaalka absolutely maba qaado karo qacan mama qaado karo haddaad tidhaahdid yaa xun waxaa xun midda ah maba qaado karaba marka taasaa kasii xumaanadii soo sheegna wakadalika waxaa lamida man daahaa haulaai sheekh waa ku celcelinaya calashaan wuxuu rabaa nimankaan dhinac kasta inuu kaa soo geda horta shaqabkoodaa badan ilaa maanta waa kaas waa la kari la-yahay meel kasta dadka maaragtay caqiidadii in la fahmo iyo qur-aanka ay xajaratu xajaru catratin ay yihiin marka de juhuuddan intaasaa lagu bixiya culimmadu way isweyde maxaa la yidhahdaa oo jahmiya waa tagtay maxaa maaragtay niqaashkooda lagu falaa jahmiyo magacay u tagta laakiin fikradoodii waa joogtaa sababta ah araxmaan cala carshi istawaa istowlaa iyo ma xubiga xubbiga ridaha loo jeedaa iyo yadu waa nicmada iyo kulluhu madhab jahm waayo haddaad akrisaan kitaabkan maaragtay imaam daarami oo raddi cala albishri almariisi oo ku radinaayo wax alla wuxuu jahmiye jahmiye ou leeyahy waa waxa kutubaha muctazila shaacirada ku qoran marka bishr mariisina waa la yaqaanaa marka haddii macka lagu bixiyo laydhaha sheekh fulaana qore iyo sheekh fulaana qore iyo maaragtay lagu yidhaahdo magac kasta ha loo bixi laakiin waxa weeye muugtu waa muugti waay waa iyadii waa madhabkii jahm iyada magac kastaba ha loo yeelo qaalaba tansiih ha la geliyo wixii marka waa isla mid waay marka inaad darisido qasab ay kugula tahay sababto dadkii waa lagu baadiyaynaya kam intee zamankan madhabkaa daristo intee jaamicaad lagu darsaa intee halwaadaa lagu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 ku dhawaaqo hebelaa ku hadal la yidhaahdo oo can xusni qasin oo ugu dhawaaqo hadalkaas hebelaa ku hadla maadaama oo baatila ah xaq muu noqonayo macanaa baatilkiisa kama baxaayo nacam wakadalika man daahaa haaulaai qofkii kuwa u ekaan wahum aladiina yaquuluuna laysa bidaakhili alcaalam walaa khaarijihi kuwa odhanaya idaa qiila haddii la yidhaahdo haadaa mumtanicun fii daruurati alcaqli caqliga waxa uu fahmaayo oo laga maarmaarkoo la inkiri karin waa arrin mumtanica ah. kamaa idaa qiila haddii loo yidhaahdo ayay la mid tahay laysa biqadiimin walaa muxdatin maahan walaa waajibin walaa mumkinin qof yidhi bay lamid tahay walaa qaa'imin binafsi walaa qaa'imin bikayr waan soo marneen qaaluu waxay yidhaahdaan ayaguna salka maxay la sii gelayaan hadalkii baadiniyada qaaluu waxay dhaheen hada inamaa yakuunu idaa kaana qaabilan lidalik falsafadu hadalkii baadile salka la sii geleen kuwaan muctadileha shaaciradu ayaguna hadalkii baadile salka la sii gelaya inamaa yakuunu wou ahaanayaa idaa kaana qaabilan yacni tanaaqudku wuxuu ka dhalanayaa idaa kaana qaabilan lidaalika hadduu arrintaa oo naqsiga oo labada sifo mutanaaqidku aqbali karo waalqabuulu inamaa yakuunu wuxuu noqonayaa min almutaxayizi mid wax ku dhex jira saasay ka wadaan faida intafaa hadduu anfoomo ataxayuzu intafaa waxaa anfooday qubuula haada inaan la qiiblayn hadalkan sheikhu wuxuu keenayaa ictidaarka ashaacirada markii ay yidhaahdeen laysa bidaakhil alcaalam walaa khaariji waa markii la yidhi ayaa waxaa leeya warnimayo waxaan macquul waa og waxayna lamid tahay oonaan ogolayn haddii laysa biqadiimin walaa muxdatin ma ogolidin adinka sababtoo qadam baad ku nisbaynaysaan oo xadadka ma ogoladin walaa waajibin walaa mumkinina ma ogolina waajib waajib idin ku sifaynaysaan walaa qaa'imin binafsihi walaa qaa'imin bikayrihi ma ogoladino waxaa idin leedihin huwa qaa'imun binafsihi hadalkiinaan laa daakil alcaalam walaa khaariji taasuu lamid yahe maxaa ku hadlaysaana la yidhi marka ictidaaray soo qadimeen oo waxay leeyihiin arrintaasi waxau caqligu diidi karaa oo naqiid ou ka maaragtay ka baabi'i karaa haddii oo laa daakila alcaalam eh, walaa khaariji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 oo muqlaqa ayaa sidii madaafiicid lagu garaaca dadku hadda alfaadaasay ka cabsaan ahlu taxqiiq maahane maxay tahay luuqadu maxaa loola jeedaa maxaa xaqa maxaas u lafdigaasay maaragtay ay u hogaansamaan wixii aan cilmi caqli lahayn fahum gayaru lcibaarata cibaaradii dooriyeen liyuuhimuu si ay wahmi u geliyaan man laa yafhamu qofkii aan fahmaynin xaqiiqata qowlin qowlkooda dhabkooda anna haadaa macan aakhara macno kaloo cusub yahay oo dadka marka wax cabsaan lagu bajiyo ma garatay oo la yidhaahdo haddii aad maaragtay aad ilaahay tidhaahdo korow jira oo caalam ka baxsan yahay waxay kuleeyiin mutaxayisaa noqonaysa muxayis ma garati nin ilaahay caalamka soo dhex geliyaa noqonaysaa marka fawqaani mushabbih waxaasaa lagula imaanaya laakiin waxaa dhirindhiri kala bixia la leeyahay alfaada lagama boqo waxaa